alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wzidna cilma qala alimaam abulxusein muslim bn xajaaj bn muslim alqushayriy alnaysaburiy raximah اllahu tacala baabu dikri kownihi salى اllahu عaleyh wasalam khatama الnabiyiin wuxuu ku saabsan yahay dikru kownihi nabiga ahaanshihiisa sala allahu calayh wasalam baa la sheegayaa uu yahay khaatama annebiyiin nebiyaasha kii lagu khatimay ambiyada iyo rususha waxay israarraacaanba uma arsalnaa rusulanaa tatra mutataabiciin israarraacaan oo isdaba socdaan kaanat banuu israa'iil tasuusuhum alambiyaa markuu nabi dhintaba nabi kalea kadiba imaan jiray ugu dambayntii nabiyaashii o dhan waxaa lagu khatimay nabigeenna sala allahu calayh waaalih wasalam falaa nabiya bacdah nabi ka dambeeya oo imaan doona oo samada looga waxyoon doono oo sharci loo soo dhiibi doono ma jiro nabigeenna wax ka dambeeya sala allahu calayh wasalam dowrkii ambiyada iyo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa dhaxalkiisii u taagan oo laga rabaa inay u istaagaan culummada xamalatu shareeca shareecada xumbaaray min kitaabi illaahi wa sunnati rasuulihi sala allahu calayh wasalam dadkaasaa laga rabaa inay u qumaan wadiifatu alambiyaa dhaxalkii iyo shaqadii ambiyada laakiin nabi ka dambeeya nabigeenna ma jira sala allahu alayh waalih wasalam qaala xadaanaa camru bnu muxamed inaaqid ibnu bukayr qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata ibn abi cimraan alhilaali abu muxamed can abi zinaad cabdulaahi bnu dakwaan can alacraj cabdiraxmaan ibni hurmus can abi hurayrata cabdiraxmaan bnu sakar radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu calayh waalih wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi mahalii aniga mihaalka iyo tusaalahayga iyo wa mahalul ambiyaa ambiyadii iga horraysay tusaale waxaa noo ah oo dadku ay ku fahmi karaan sidaan isku nahay ayagiiyo anigan ka daba imaadee khatimay ka mahali rajulin nin oo kale banaa dhisay beytan guri bunyaanan dhismo nin guri iyo qasri dhisay fa axsanah wanaajiyey dhismada gurigaasi wa ajmalahu weliba qurxiyeyoo qurux iyo sakhrafe iyo dhal hagaajin iyo qurux ku daray fa jacala annaasu gurigii haddii la bogay jacala annaasu dadkiibaa waxay gudogaleen yudiifuun inay ku wareegayaan bihi bilbeyt gurigii asaga ahaa ee quruxda badnaa ee si wanaagsan loo dhisay ee furitaankiisii layskugu yimid iyo munaasabadii furidda dadkiibaa saa ugu wareegaystay xaggii xaggay ka fiiriyeen qolalkiisii iyo geesihiis yaquuluuna markaasay waxay dhahayaan maa ra'aynaa maanan arkin bunyaanan dhismo axsano ka wanaagsan min haadaa dhismahan ilaa haadihi labina meeshan mooyeene ilaa haadihi labina bulukeetigan bulukeetigan ama baloogan meeshan ka bannaan meeshan ka bannaan intaa unbaa un ka dhiman guriga wax kaloo ka dhiman ma laha wax yar oo zaawiye ah oo magees ka mida guriga yaa waxaa ka dhiman qadra maa yuudacu aw tuudacu labina in yar oo bulukeeti ama baloog la dhigo ayaa guriga ka dhiman inta kale waa dhammaystiran yahay yay isku raaceen fa kuntu waxaan noqday buu leeyahay nabiga calayhi salaam ana aniga tilka labina labinadaas iyo intaa ka bannaan guriga ee dhammaystirkiisii iyo jamaalkiisii iyo khatinkiisii ka dhiman anigaa noqday buu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam <clears throat> macnaa ambiyadii iyo rusushii caqiide iyo tawxiid iyo sharaa'ic wixii lagu soo dejiyey iyo wax allaale wixii makaarimul akhlaaq ahaa wixii ka dhimanaa anaa owday buu nabiga calayhi الsalaatu wasalaam walidaalika warada fi اlxadiid bucidtu inamaa bucidtu liutamima makaarim alakhlaaq ama saalix alakhlaaq riwaaya kale akhlaaqdan wanaagsan inaan dhammaystiro yaa la ii soo saaray buu nabiga calayhi الsalaatu wasalaam yidhi wax marka dhiman oo nabi intii loo soo diro laleeyahay waxaasaa dhiman maba jiraba intii taallay ku dhaqankeedii iyo hirgelinteedii iyo faafinteedii iyo wacyigelinteedu baa la iska rabaa waana dowrka muslimiinta guud ahaan gaar ahaanna ehlulcilmiga iyo wixii garanaya waxaas ama shareecadaasi ambiyada iyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam qaala waxadaanaa muxamed bnu raafic qaala xadaanaa cabdurazaaq bnu hamaam asancaani qaala xadaanaa macmar huwa bnu raashid can hamaam ibni munabihin qaala wuxuu yidhi haadaa warkan iyo saxiifadan ma ay aladii waa saxiifadii iyo axaadiistii uu xadaanaa nooga warramay abu hurayrata can rasuuli illaahi ka warramay sala allah aleh wasalam fadakara hamaam wuxuu sheegay xadiia minhaa kamida ama minhaa waxaa ka mida wa qaala abulqaasim sala allahu caleyh wasalam nabigeenna abulqaasimna dhaha kunyadiisa mahalii aniga tilmaantayda iyo wamahaluulambiyaai min qabli nabiyaasha iga horreeyay aniga waxaan isku nahay ka mahali rajulin sidii nin oo kale ibtanaa dhistay buyuutan guryo fa axsanahaa wanaajiyey dhismada iyo qaab dhismaha wa ajmalaha qurxidna ugu daray wa akmalahaa kaamil yeelay oo kamaaliyaad iyo wixii markaasi quruxaha oo dhanba u dhammaystiray ilaa mawdica labina bolokeeti ama bolog meel la dhiga mooyeene ama bolokeeti ama dhagax min zaawiyatin gees ama dhinac min zawaayaaha gurigaa ka mida gurigaasi qaybihiisa qayb ka mida in yar oo dhagax la dhiga basaa ka dhimanoo qof walbaba uu dhihi halkan maxaa riigii loo marin waayey ama bulooga loo gelin waayo oo loo cubi waayey fa jacala annaasu yaduufuun dadkiibaa marka ku wareegayo yucjibuhum lbunyaan dhismada gurigaa cajab gelinaya fayaquuluuna waxay dhehayaan alaa wadacta ninkii guriga dhisay yaa waxay leeyiin maxaad u dhigi weyday haahunaa meeshan iyo zaawiyadan labinatan hal bolokeetia ka dhimane maxaad u gelin weyday fayatima bunyaanuk gurigaada iyo dhismadaada hataab noqdee faqaala muxamedun sala allahu aleh wasalam nabigeenna wuxuu yidhi fakuntu ana alabina waa tusaale lagugu fahansiinayee waxa loo jeedo waxa weeyaan ambiyadii wixii makaarimulakhlaaq ahaa ee dhaqan wanaag ahaa ee wanaag ugu jirtay dadka diin iyo duunyaya aakhirihii adduunba wixii ka dhimanaa nabigaa dhammaystiray wey sala allahu calayh wasalam qaala waxadaanaa yaxya bnu ayuuba qutayba wabnu xujr qaluu xadaanaa ismaaciilu yacnuuna ibnu jacfar biwadam can cabdillaahi bni diinaar can abi saalix asamaan wasmahu dakwaan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allah sala allahu alayh waaalih wasalam qaala wuxuu yidhi maalii wamahalu lanbiyaa'i min qabli kamahali rajulin banaa bunyaanan faaxsanahu wa ajmalah ilaa mawdica labinatin min zaawiyatin dhinac ama meel ka mida guriga qaybihiisa min zawaayaahu guryaha guriga geesihiisa iyo dhinacihiisa ka mida fajacala annaasu yaduufuuna bihi ku wareegayaanoo wayacjabuuna lahu wayaquuluuna hallaa wudicat maxaa loo dhigi waayo haadihi labina labinadan iyo bulukeetiga meesha ka maqan maxaa loo awdi waayey bay dhahayaan qaala calayhi asalaatu wasalaam fa ana labina aniga weeye labinadaasi wixii bannaanaa iyo meeshii bannaanayd anaa buuxiyey wa ana aniguna khaatamu nnabiyiin nabiyaasha kii khatimay baan ahay oon laa nebiya bacda nabi ka dambeeya ma jirto sala alla alay slam walidaalika qof allaala qofkii nabinimo sheegtaa kadaab dajaal afaak yaa laiskugu dari inuu beenaala yahay weliba beentiisa meesha u dambaysay gaadhay ayaa la leeyahay nabigana waa sheegay calayhi salaatu wasalaam inay soo bixi doonaan kadaabuuna dajaaluuna yabluquuna alaauun gaarhaya yani alaaiina gaarhaya soddon gaarhaya ilaa soddomeeyay gaarhaya waa kuwa muuqda ee maaratay atbaacda yeeshay ee dadka qaar ayba run moodeen laakiin inta sheegatay ee wax ka hoos qaada waaye way fara badan yihiin oo lagu qoslay oo laga kala cararay maxaa yeelay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam isagooba nool iyayba kuwa waxay dhaheen musaylimatulkadaab uu ka mid yahay nabi baan ahay haye maxaa lagugu soo waxyooday markaasuu wuxuu ka dhaqaaqay wax mudxikaad ah isagoo carab ah oo balaaqadii iyo fasaaxadii iyo aadabkii oo dhanba garanaayo sajiyatan si saliiqia ah u garanaya yaa waxaali bal wax isku toosi oo waa kan waxaan balaaqada ahe qur'aanka ahe wax la imaada la waaye shucaradii gabyaagii iyo dadkii udabadaha iyo buraqadii wax la imaada la waayey oo weliba caryaa la imaada hal aayada la yidhi ayuuna hor dhigay oona cajis geliye adna bal wax isku day hadduu isqaaday oo isdhigay docday xaggii xagga uu ka fifiiriyey markii dambe wuxuu dhalay wax qosol mooyeeno wax kaleba wax u taagnaada la waayey ayuu ka dhawaaqay yaa wabaru yaa wabaru iyo waxbuu ka dhawaaqay wa ana khaatimu nabiyiin marka masuuduulcansi baa xalay soo mariya musaylimatulkadaab oo labadaba la gowracayoo markay ciidan samaysteen oo wixii beentaha qabiilkoodii ay qabiil ahaan ku garab istaageen waa kii markii dambe ilaahay jebiyey subxaanahu watacaala oo baabi'iyey qaala xadaana abu bakr bin abi shayba wa abu kuray maxamed bn اlcalaa qaala waxay dhaheen xadaanaa abu mucaawiya muxamed bn khaasim can acmash ah, sulaymaan can abi saalix samaan can abi saciid اlkhudri sacd bn malik radi allah canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah alيh wasalam nabig wuxuu yidhi maalii wamalu nabiyiin fadaka naxwan qala xadana abu bakr bin abi shayba xadana cafaan bin muslim safaar qala xadana saliim ibnu xayaan qala xadana saciid bnu miina can jaabir bni cabdilaahi radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi mahalii aniga tusaalehayga iyo mahalulambiyaai ambiyada iga horraysay ka mahali rajuli nin oo kalaa nahay banaa daaran guri dhistay fa atamahaa gurigii taam yeelayoo waa akmalahaa kamaaliyaadkii wixii dhimanaa oo dhan dhammaystiray intuu dhistay baa gurigii wax ka maqanba jirin ilaa mawdica labinatin boloog dhooba meel la dhiga mooyeene fa jacala annaasu inay galayaan gurigii wayatacajabuuna minha quruxdii ay la ashqaraareen oo la yaabeen wayaquuluuna ay leedihiin lowlaa mawdicu labina meeshaa balooga la dhiga ee bannaan hadduunan ahayn guriga mia fil mia boqolkiiba boqol buu ahaan lahaa qaala rasuulu llaahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi fa ana mawdicu labina labinadaa meesheedii waa aniga ji'tu waan imaaday fakhatamtu alambiyaa ambiyadii baan khatimay wixii dhimanaa baan buuxiyey buu nebiga calayh salaam ambiyadu tawxiidka iyo caqaa'idda iyo akhlaaqiyaadka intaba waa iskaga mid iskaga mid wey laakiin sharaa'icda iyo axkaamta axkaamta iyo sharaa'icda ayay meelo ku kala duwanaan karaan saas darteed buu nabigu wuxuu yidhi alambiyaa'u awlaatu callaatin abuuhum waaxid wa ummahaatuhum shataa waa sida haween laysla qabo oo isku caruurtoodu isku aabba yihiin hooyooyinkoodna kala tegsan yihiin oo kale weeye nabiyaashu aabbihii yani towxiidkii way ka midaysan yihiin iskumayna khilaafin ucbudullaha maa lakum min ilaahin hayru waxaan ilaahay ahayn inaan la caabudino keligii un la caabudo subxaanahu wa tacaala waxdaaniyada la qiro taas ayadaa way isku raaceen ambiyada jamiicahum way isku raaceen akhlaaqda wanaagsan ee qofka khiyaarnimadiisa ay ku xidhan tahay ee runtu ay ka mid tahay ee ammaanadu ay ka mid tahay ay ka mid tahay karamka iyo deeqda ay ka mid tahay oo idinla way isku raacsan yihiin jamiicu alambiya lamana nasakhaba naskhi ma galo wax allaalo wixii masaawi alakhlaaq akhlaaqda xun beenta iyo khiyaamada iyo tuuganimada waxaasoo dhanna waa isku dhacsan yihin in la xooro la fogeeyo waa isku dhacsan yihiin laakiinse waxyaalaha qaar oo tashriicaad ka mida ah salaadahoo kale shantan salaadood sidaan iskugu nadaamsan waxaa laga yaaba nabiga in hal salaad loo waajibiyo soonka in ay maaratay wakhtiyaha qaar ka mida ah ay soomaan ama maalmaha qaar ay soomaan ama xiliyaha qaar ay maaratay afurka cuntada daayaan barka suxuur ayna lahayn siyaanay ku kala duwanaayeen ayib qaala waxadaanii moxamed binu xaatim qaala xadaana ibnu mahdi cabdiraxmaan binu mahdi qaala xadaana salim ibnu xayaan bihada lisnaadi mila waqaala wuxuu yidhi waqaalada marka waxaa ninka mutaabicinaya ninka mutaabicinaya cafaan binu muslim ninka mutaabicinaya wey ee la yidhahda ibnu mahdi cabdiraxmaan ibnu mahdi yaa waqaala wuxuu yidhi wabadala atamaha gurigii buu taam yeelay meeshay axsanahaa waa isku mid un wanaajiyey baabun wuxuu ku saabsan yahay idaa araada allahu tacaala ilaahay hadduu doono raxmata umma ummad naxariis hadduu la doono ummad umamka ka mida ah, oo nabi loo soo diray oo rasuulkoodii intii loo soo diray waxyigii iyo diintii uu soo gaarsiiyey ummaddaa hadduu naxariis ilaahay la doono qabada nabiyaha nabigoodii buu ilaahay oofsadaa oo wakhtigiisii iyo naftii ka qaada qablahaa ummaddii oo nool oo deggan oo camiran yaa nabiga laga dhex bixiyaa tiisii intay ku timaaddo tiisi intay ku damaadda isagoon xadgudub lagu samaynin dhibaato lagu halaagoo lagu rogana aan la imaanin nabigoodii ayaa dhinta ayagana way ka dambeeyaan waa qoladu ilaahay khayr la doonay wey laakiin kuwa kale waa kuwanoo intay diidaan nabigii oo ay inkiraan oo ay dhibaato badan ku sameeyaan yaa nabigii oo nool baa la halaagayaa nabigii oo nool baa ayagii la halaagi ayagii baa la halaagi qaala muslim wuxuu yidhi imaamu muslim waxudidtu can abi usama waxaa layga wariyey wa miman rawaa dalika canhu ibraahim bnu saciid aljawhari baa ka mid ee ah, qaal xadaana abu usama xadaana burayd bn cabdillaahi can abi burda can abi muusa can inabiy sala allah alay wasalam qaal in allaha caza wajal ilaahi ida araada raxmata ummatin ummad naxariis hadduu la doono min cibaadihi addoomihiisa ka mida qabada nabiyahaa nabigoodii buu qibdooday oofsadaa qablahaa ummaddii oon la halaagin fajacalahu ilaahay wuxuu nabigoodii oga yeelaa lahaa ummaddii farada ceelaliyo wasalafan mid ka sii horeeya bayna yadayha ummadda horteed ayuu uga sii horraynayaa ayagoo raacay oo rumeeyey yay nabigooda intuu dhinto xabaashaan walbahaaraan oo murgaan yuu asaguna ka sii horreynoo farad u noqonaya farad buu u noqon way rumeeyeen macnaha weeye waidaa araada hadduu doono alla halakata umma ummad inuu halaaga cadabahaa ummaddii buu cadaabi intay nabigii beeniyaan oo alla ku beeniyaan oo kufriya gaalnimo ku dhagaan ayaa la cadaabi wa xayu nabigii oo nool fahlakaha waa halaagaya wahuwa nabigii oo yanduru fiirinaya yaa la halaagi faaqara caynah indhihiisi buu ilaahay ku qaboojiyey nabigaasi bihalkatiha ummadda halaagideedii xiina goortii ay kadabuuhu beeniyeen oo wacasow amra amrigiisa ay aasiyeen markaasu wuxuu leeyay fakayfa aasaa calaa qowmin kaafiriin seen oga murgaaya oga walbaharaya dad gaalo ah oo fasaqa ah oo mujrimiin ah oo kor iyo hoos baa oola hadlay habeeniya maalinba inta aan ku xabeebtay dhibaato mooyeene khayr laga waayey haddii la halaagay waxkeenooga walbahaari ayuu leeyahay marka wuu ku indhaqabowsanayaaba saas weeyaan baabu wuxuu ku saabsan yahay ihbaata xawdi nabiyina sala allah alay wasalam nabigeennii xawdkiisii iyo darkiisii ihbaatin la ihbaatiyaayo oo la sugaayo wa sifaata xawdihi xawdka nabiga tilmaamihiisina waa lagu sheegayaa ilahay hanagu daro kuwa ka caba xawdu rasuulina moxamed sala allah aleh waali wasalam sharbatan laa nadma'u bacdaha abada wax oonoo ka dambeeya mali ninkii cabbaa xawdka nabiga ah ku soo aroortay balaqad mablaqa tawaatur tawaatur macnawi ayuu gaadhay axaadiis aad u fara badan oo alimaamu nawowi raximah ullah wuxuu sardinayaa inta saxaabo ee laga wariyey ee fi saxiixi muslim iyo hayrba ku soo aroortay ayuu aroorinayaa oo leeyahay waxaa ka mida ah ibnu cumar wa abu saciid wa sahl binu sacad wa jundabin wa cabdilaahi binu camar bin alcaas وcaaisha وأm umm سلمة وcqبة بن cاamir وبن mascuud وxudayfa وxاariثة بن wahb وmustawrid وabi darin وhوbaan وأnas وjaabir بn samura intaba muslim ayaa ku keenaya muslim kayrkiina abu bakr الصidiiq zayd بn arqb abu umama وcabdالlahi بn zayd وabu barzةa وsuwayd بn xabla ow jabla وcabdالlahi بn saraabixiy وbara بn caazibin وasma bint abubakr وkhawla binti qays وغayrihim intaasoo dhan qaab xiyaad buu ka soo guurinaya markaasuu imaam nawowi wuxuu leeyahay qultu warawaahu lbukhaariyu wamuslim waxaa kaloo uu ka tagayo bukhaari muslimba ay wariyeen min riwaayati abi hurayra wa rawaaha kayruhuma min riwaayati cumar bn khadaab wa caa'id bni cumar wa aakhariina alxaafid abu bakr albayhaqi yaa wuxuu ku aruuriyey buu leeyahay fii kitaabihi bachu wanushuur biasaaniidihi wa turuqihi almutakaahiraat duruqdiisii iyo sanadkiisii oo fara badan ayuu ku soo arooriyey marka xadiidku wuxuu u gaaray mutawaatir buu gaaray saa darteed qofkii diidaa oo yidhahda maba jiro xawdunebi ma jiro kafara ijmaacan liannahu wuxuu diiday maa habata fi sharci qacan qaciyaad qadciyaadka lama diida qur'aanka waa qaci hubuudkiisa axaadiistan mutawaatirana waa qaci wey marka shay qaci ah qofkii diida iyo shay macluum min addiini bidaruura lagu ogyahay qofkii inkiroo diida waa ku gaaloobaya marka xawdu nabiyilahi sala allah aleyh wasalam darkii nabiga qaala xadaanii axmed bin cabdillahi bn yuunus qala xadaana zaa'ida bnu qudaama qala xadaana cabdilmalik bnu cumayr qaala samictu junduban baa maqlay jundub oo yaquulu leh samictu nabiya nabiga calayh salaam baa maqloo yaquulu leh ana anigu faradukum ceelalyaan ini ahay cala alxawdi darka ceelalyuhu reer baadiyaha yaqaana dadka baadiyaha iyo xoolaha dhaqda xoolodhaqatadaa garanaya xoolihii haddii la dhoo maanta way aroorayaan iska aroori ma aha waa in ceelkii iyo darkii iyo dawgii iyo meeshii kaalinteeda uu ka cabbi lahaa loo sii diyaariyo laga sii hormaro marka xoolihii oo la diyaariyey meeshay ka cabi lahaayeen ayaa xoolihiis imaanaya soo horanayaan marka nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi anigu waa inaga sii horreeya xawdkii baan halkaasa ku kulmaynaa saxaabada qaar waxay dhaheen nabi allow adduunka haddaad ka tagto kala dhimanno xaggeen kugu soo hagaagnaa xawdka buu yidhi xawdka halkaasaan iga waayeynin sala allahu calayh waaalih wasalam qaala xaddaana abubakr bin abi shayba qaala xaddaana wakiic bnu jaraax ibnu maliix iraasi xadaana abu kurayb maxamed bn calaal hamdaani xadaana ibnu bishrin muxamed bnu bishr jamiican can miscar bn kidaab xaw xadaana cubaydullahi bnu mucaadin qaala xadaana abi mucaad alcambari xa xadaana muxamed bn muhana alcanazi xadaana moxamed bnu jacfar gundar qaala xadaana shucba kilaahuma can cabdilmalik bni cumayr can jundub bni junaada radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalam ayuu ka wariyey bimilihi mutaabacawe qaala xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana yacquub yacni bn cabdiraxmaan alqaari can abi xaazim salamata bni dinaar alacraj almadani qaal samictu sahlan baan maqlay sahl bnu sacdin asaacidi abulcabaas radia allahu canhu yaquulu leh samictu nabiya nabiga calayh salaam baan maqloo yaquulu leh ana faradukum ceelalyaan inii ahaya waa inaga sii horeeya calalxawdi darka ayaa iniin sii taagnahay man warada qofkii soo aroora dhaxda aan looga bixinoo nabad ku soo gaadha shariba waa cabbaya waman shariba qofkii cabbana lam yadma ma oomayo abaddan weligii oon waa isdaayeen wax allaal wixii kuleel ahaa oo dhan hal mar buu ka baxayaa marka oon waa isdaayeenoo dee nicmadii kale jannadu hore ka sii geli wala yaridanna buu nabigu calayhi salaam hase yeeshee la yaridanna waxaa soo aroori doona calaya korkayga igu soo aroori aqwaamun dad acrifuhum aan garan wayacrifuunii i garanaya waa dad nabiga calayh salaam la noolaa oo rumeeyey oo u ogaayagoo saxaaba wayacrifuunii uma yuxaalu waxaa la kala dhex geli bayni aniga iyo wa baynahum ayagii siay usoo socdaan waa hebel anu yaroo isku garannayba dhexda unbaa looga bixi waa un loo hagooganin jibriil baa fiijinaya waa loo diida waa laga sarjanaya ceelkii inay imaaraan iyo darkii ayaa dhexda loo geliyo dib baa loo rogaya anoona warwaase waa bangaran kuwane iska jir baa leeyahy may ogid adige faraha ka qaad waa kuwii ridoobay haddii kuwii ridoobay nabiga calayhi salaam markuu dhintay waa kii maka iyo madiina iyo daa'if iyo qaryata cabdulqays bijawaafa intaas mooyeene magaalooyin kaleo dhan way gaaloobeen reebaadiyihii sheegin waa dhaqaaqeen kuwa dhaha zekada maan annaga diidnay wixii kale waan ogol lahay oo laga diiday zakada haddaad diideen waad ku gaalowdeen iyo kuwa wax kalaba sheegtayoo mutanabiyaal kale samaystay oo musalimatulkadaabi aswadulcanzi iyo kuwa kale raacraacay duleexe iyo ayay noqdeen qaar baa marka dagaalkii dhacay ku dhammaaday iyagoo murtadiina dhammaaday qaarna waa soo noqdeen waa islaameen kuwii dhintay gaalnimada ku dhintay ayaa marka nabiga calayhi salaam markii halkaa laiskugu tago ayay muslimiintii ay la socon jireen nabiga uu ku ogaabay soo raacayaan markaasaa dib loo celinayo leeyahay waxaad gabaal kala imaateen ma ogidiin miya riddadii iyo gaalnimadii dib baa loo rogaya dalka nabiga loo diiday sala allah aleh wasalam marka kuwa haddiisaa noqdeen kuwo kalena ayaguna sidoo kale qaala abu xaasim salama wuxuu yidhi fasamica nucmaan bnu abi cayaash yaa wuxuu maqlay wa ana uxadiuhum anoo ardadii iyo dadkii u sheegaya haakada hada alxadiid xadiidka anoo sheegi yaa waxay maqlay nucmaan bin abi cayaash faqaala wuxuu yidhi hakadaa samicta sahla ninkii la yidhaahdo abu xaasimow sahl adaa ka maqlay ibnu sacdin bin saacidi yaquulu xadiidkaas oo saa u akhrinaya maad ka maqashay oo nabiga u tiirinaya qaala faqultu nacam haabaan iri buyidhi qaala wuxuu yidhi wa ana anigana nucmaan binu abi cayaash ahay ashhadu waxaan makhraati ka qiraya calaa abi saciid alkhudri waxaan ka wariyey la samictu inaan ka maqlay yaziidu asagoo ku daraaya xadiidkan inta aad sheegtay oo fayaquulu leh nabiga markii kuwii la rogo waxaan dhihi buu yidhi innahum minii kuwan anay iga mid ahaayeen waase waa la yaabayaa fayuqaalu waxaa la laleeyahy innaka laa tadri ma ogid maa camiluu waxay sameeyeen bacdaka gadaasha faaquulu waxaan dhihi buu nabigu calayhi salaam suxqan suxqan liman badala bacdii suxqan suxqan ee bucdan bucdan can alxawdi wacan can raxmat illaah liman badala qofkii badalay bacdii gadaashayda diintii bedelay falastu minhum kamid mid mihi laysu mini suxqan suxqan yaani waa waa bucda wey waa laga fogayay raxmaddii alleh iyo xawdkii iyo darkii intaba laga fogay baan leeyahay dadkii gadaashayda diintii bedelay ee sugnaan waaye laa tarjicuu bacdii kufaara saasuu nabiga dardaarika u dembeeyey hadal ka soo baxa nabiga meel iskugu imaado maxfala oo jamaaco iyo dad fara badan iskugu imaadeen mawsimka ugu weynaa xajat ulwadaac hadalladiisii qiimaha badnaa ee dardaarankaa waxaa ka mid ahaa la tarjicu bacdii kufaara wargaallimaha u noqonina umuurta waa khaatumada diintiinna ku dheganaada sidaas idinku hadaad ku dhimataan xawdka ka cabbaysaan asku dhiman adoo gaala falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun idinkoon muslimiin ahayn ha dhimanina wey waxadaanaa haaruun bnu saciid alayli qaala xadaanaa ibnu wahbin cabdullaahi qaala ahbaranii usaama usaama binu zayd alleythi weeye mowlaahum usaama ibnu zayd alaythi saxaabiga bay isku magac yihiin mana aha saxaabi usaama ibnu zayd allaythi can abi xaazim salama bnu dinaar can sahl ibni sacdin saacidiy can inabiy sala allah alay slam wa can inucmaan bin abi cayaash isaguna abu xaazim baa laba sheekh leh oo laba saxaabi ka warin can sahl iyo wa can abi saciid alkhudri ah, marka waxaa weeyaan can abi xaazim wa can inucmaan bin abi cayaash can abi saciid alkhudri ah labadaas marka saxaabi bay noqdeen can inabi sal slm bimil xadiii yacquub yacquub xadiidkiisii bimil xadiidi yacquub yacquubka waa kaa in aan soo marray in cabdiraxmaana yacquub bin cabdiraxmaan alqaari ayay mutaabicinayaanoo abi xaazim baa laiskugu imaaday salama binu dinaar ah, oo nucmaan binu abi cayaash yaa abi siciid ka warinaya abi xaazimkan can sahl can inabi ka wariyey wa can nucmaan bin abi cayaash can abi saciid alkhudri can الnabiy sal slam mil xadiidi yacquub cabdiraxmaankaas qaala cabdiraxmaan abihi wey yacquubka waa yacquub bin cabdiraxmaan alqaari qala waxadaثna daawuud bnu camr الdabi qala xadaثna naafic bnu cumar الjumaxi can ibni abi mulayka cabdullahi bn abi mulayka qaala qaala cabdullaahi bnu camr bnu caas ba wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيh ali wasalam nabiga wuxuu yidhi xawdii aniga darkaygu masiratu shahrin bil in loo socdo isku jiraa in bil loo socdo isku jiraa wazawaayaahu dhinacyihiisa iyo geesihiisuna sawaaun way siman tahay ah, yacni xagga maqaayiista marka laga hadlaayo muhallat ma aha ee waa murabac afargees weeye ah, duuluhu ka cardihi baa imaan doonta dheerarkiisa iyo ballaciisu waa isleegyihiin wey wazawaayaahu zawaayaahu sawaa waa isleegyihiin wamaahu biyihiisuna abyadu waxay ka cad yihiin min alwariqi fidada wa riixuhu wariqi wa riixuhu udugiisuna adyaba waa ka idgoon yahay min almiski miskiga oo adyabuiib ah waxaa udgoona wa kiisaanuhu weelashiisuna ka nujuumi sama samada iyo cirka xidigihiisa oo kale wada weelasha yaalla oo lagu cabbaayo abaariiq weeyaan sida meel la qabsada leh faman shariba qofkii cabbaa minhu xawlkaasi falaa yadna'u bacdahu gadaashii ma oomaayo abadan weligii oomi maayo abadan weligii oomi maayo qaala waqaalad asmaa binta abubakar baa waxay tihi qaala rasuulu ullah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi ibn abi mulaykiba hadalka wato ka warinaya asma siduu oga wariye cabdullahi bn camar innii cala alxaw darkaan inii taagnahay buu nabigu calayhi salaam xataa andura waxaan arkayaa man yaridu calaya xataa andura ilaa aan ka arko man dadka yaridu calaya ugu soo aroorayo minkum idinka yaan fiirinaya wase yuuqadu waxaa la qaban doonaa unaasun dad duuni aniga sokadayda intayna isoo gaarin yaa dad la rogi doonaa faaquulu waxaan leeyahay yaa rabbi rabbigayow minii aniga mid ahaayeen wa min ummatii ummadayda ummatulijaabadana way ku jireen waase nimankan maxaa loo rogay fayuqaalu waxaa laleeyahay amaa shacarta miyaadan ogayn maa camiluu bacdaka gadaashaa waxay sameeyeen miyaadan ogayn wallaahi baan ku dhaartay maa barixuu kamayna zuulin bacdaka gadaashaa yarjicuuna inay laabanayaan calaa acqaabihim ciribtoodiiyo gaalibo gaalibo dib ugu laabteen aka saasaa nabiga loo sheegay calayhi isalaatu wasalaam rasuulku waa dhintay calayhi salaam isagoo nool baa la yidhi eeqeybka iyo waxa maqan uunan ogeyn wixii loo wayooda mooyeen wixii loo waxyooda mooyeen hadduu dhintana sidoo kale weeyaan ma oga waxay ummaddiisa gadaal samaysay iyo wixii dambaabay iyo wixii wax ku dhacay wixii loo sheego oo salliga nabiga calayh salaam markii lagu salliyo oo kale iyo waa la gaarsiinaya nabiga calayh salaam mar baa loo gudbiyaa marka laakiin kuwan gaaloobay iyo dadkaa waxay gadaal kala imaadeen malaa'igta katabada allihii abuuray unbaa garanaya ma ogid baa lyii qaala fakaana ibn abi malayka wuxuu ahaa cabdulahi ibn abi mulayka yaquulu wuxuu dhihi jiray allahuma inaa nacuudu bika ilaah waxaan kaa magangelaynaa an narjica inaan laabanno calaa acqaabina ciribtii xumeed ee gaalnimadaheed ow amase nuftana ina naga fidnayo can diinina diintaanada fitno iyo imtixaan qof ku dhaca waxaa ugu daran alfitnatu fi diin inuu diinta qofka ka aafoobo ka halaagsamo qofkii muslimkaa istiqaamadii iyo toosnaanti inuu ka leexdo dhinac kaleun isku rogo taasaa ugu xun inta fidna ah wixii kale oo imtixaana ah, oo adduun ku saabsan oo ama naftiisa ama maal ama wax kale ah waa wax laga kaban karo marka musiibada u weyn waa musiibada diinta wey walaa tajcal musiibatana fii diinina buu dhihi jir nabig slam musiibada ilaahu midda diinta ha ka dhigin xagga diinta iyan musiibadana kaga dhicin qofkii inuu diinta ka dhaawacmo dhaawaca way dhaawaca ugu xune qofka soo gaadha marka ilahay buu ka mahangalaya ilahuna ilaali ah, khaatubada way umuurtu nabiguna waa ku celceli jiray yaa muqaliba alquluub habit qalbi calaa diinika ducadiisay ka mid ahay sala allah aleh ali wasalam waxadaana ibn abi cumara maxamed bn yaxya alcadani qaala xadaana yaxya bnu sulaym can ibni khufaymin can cabdilaahi bni cubaydillahi bin abi malayka annahu samica caaishata buu maqlo taquulu leh samictu rasuula allahi sala allah aleh ali waslam nabigaan maqlo yaquulu leh wahuwa bayna dahraani asxaabi asxaabtiisa isagoo ku dhex jira dahraanida waxay dhahaan waa muqxan muqxan weeyaan macno gaara ma wato marka wahuwa baynahum baa la wadaa wa huwa bayna asxaabihi nabigoo saxaabada dhex jooga ayaa waxaan maqlay isagoo leh innii cala alxaw darka ayaan dul taagnahay antadiruu waxaan sugayaa man yaridu calaya minkum wixii ii soo arooro iigu imaado idinkaynaga mida fa wallaahi baan ku dhaartaye layuqtadaa canna waxaa la goyn doonaa oo la rogi doonaa duunii aniga intayna soo gaarin rijaalu rag baa dhaxda loo geliy oo deena laga reebi dadkii kale laga jari falaa aquulanna waxaan dhihi doonaa ey rabbi rabbigayow minnii anay iga ahaayeen wa min ummatii ummaddayda waase anay iga mid ahaayeen fayaquulu wuxuu leeyahay ilaahi subxaanah innaka laa tadrii ma ogid maa camiluu bacdaka gadaashaa waxay sameeyeen ma ogid nabi maxamadow maa zaaluuka mayna zuulin maa barixu waa isku mid yarjicuuna inay noqonayaan calaa acqaabihim ciribtoodii marka muslim baan ahaayo waan daaco badnaayo waan khayr badnaa waagii hore waxba kuu tari maysa haddii gadaasha dambe qofka uu xumaado gadaha hadduu xumaado waa loo yaabaa qofka hadduu horta hore xumaa oo gadaal ka fiicnaado khaatimada unbaa la fiirin xadiidkii cabdullahi bin mascuud waad garanaysaa ee nabiga uu dadku qaybiyey laba qaybood uu qaybiyey laba qaybood laba kalena way jiraan afar qaybood marka noqon karaan dadku afar qaybood weeyaan waana sida mushaahadka la ogyahay ee la arko nabiga calayi salaam kuwa camal saalixa intuu la imaado markuu soo dhowaado xataa maa yakuun baynahu wa baynaha jannadii ilaa diraac dhimashadunbaa oga xigta markaasuu deena jannadii isagoo hadduu dhinta geliba lahaa unbaa fayasbiqu calayhi alkitaab fayacmalu bicamali ahli naar fayadkhulaha camal ahlunaar unbuu samayn un qofkii ficlin lagu ogaa waxaad arkaysa o dhan kale u baxay oo diintii tuuray oo kitaabihii tuuray oo dhaqaaqay unbaad arki khaatimadii basa soo dhow qaamudkiis baa galay kow waa dhimanaya dadka noocaasa way jiraan way sayar yihiin raxmadda ilahay baa waasaca moog tahay markii raxmadda iyo qadabka ay isku imaadaan wa raxmatii wasicat adabi wasicat kula shay ina qofka asagoo xumaa oo gaal ahaayo faasiqan xumaanba markii wakhtigii soo dhow yahay uu toobad keeni oo islaami oo hagaagi oo istagaajini oo wanaaggii iyo khaatubadii ku dhimanayayuu ku dhimanaya labadaas qayboba way jiraan laba qaybood oo fara badan baa jirta gaal gaalnimadiisii ku dhintay oo fara badan iyo muslim muslimnimadiisii ku dhintay afartaa qaybood bay dadku noqonayaan waalumuuru bilkhawaatim umuurtu gabagabadii waa khaatumada iyo qofka wuxuu ku dhintay wey marka ilahay in badan inaan ka barino weeyaan xusnu lkhaatima inuu khaatimada nagu sugo oo kelimada xaqa nagu dilo hada huwa almucawalu calayh waxaa inta badan loo jeeda la raadinaayo ee la ictibaariyo la fiirinayo middaa weeyaan middaa weeyaan waxadaanii yunis bin cabdillah cala sadafi qaala akhbaranaa cabdullahi bnu wahbin qaala akhbaranii camr huwa bnu xaari almisri ana bukayran xadaahu can alqasim bn cabaas alhaashimiy can cabdillahi bn raaficin mawlaa umi salma can umi salmata zawji nabiyi sala allah aleyh wasalam anaha qaalat waxay tihi umu salma kuntu asmacu nnaas waxaan maqli jiray dadka dadka oo waxaan maqli jiray yadkuruuna xawda xawdka iyo darka ka sheekeeya oo nabigaa darka ka sheekeeyey oo xawd baa laga sheekeey ila xadiis mutawaatir wey baa ka biwaasitati saxaaba saxaabadii ka maqli jirtay walam asmac dalik aniguse ma maqal dhagahayga min rasuuliillahi sala allah alay wasalam kama maqal isagoo xawd ka hadlaaya falamaa kaana markuu ahaaday yowman min dalika maalin maalmihii ka mida markaan joogo waljaariyatu gabadhii iyo addoontii ama gabadhii gurigu joogtayoo tamshidunii ii shanlaynaysa gabadhii ii shanlaynayso ayaa waxay leedahay fasamictu waxaan maqlay un rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam oo yaquulu leh ayuha annaas nabigu walahaan maqlay buu yidhi ka taagan yahay gurigeedana waa kaabiguu saaran yahay ayuha annaas dadow waa nidaa dhawaaq waay yaa ayuha aladiina aamanuu ya ayuha annaas iyo haddaad maqasho dhagaha markaba fur waxaa lala hadlay adigu weeye qof kale maaha iyo aniga marka yaa ayuha annaas ayuha annaas bay maqashay dadow faqultu waxaan idhi bay tiri umu salama liljaariya gabadhii waxaan ku idhi ista'khirii cannii dhinac iga fadhiiso iga istaag dib iga dhac dib iga fadhiiso aan dhegaysta khudbada eh ayuha annaas qaalad markaase waxay tihi inamaa daca arijaal ragguu nabigu u yeedhay oo la hadlaayaa walam yadcu nisaa haweenka uma yeedhayo ayuha annaas haweenka kuma jiraana ragga lala hadlaayaaye aanshalladaada iyo fidhintaada wado faqultu waxaan idhi bay tihi innahu innii min annaas aniguba dadkaan ka mid ahay dadow buu nebigu yidhi ama dadkaan ka mid ahay taas marka waxaa weeyaan cumuum iyo ayuha naas waxay soo wada gelayaan dadkao dhan ba soo gelayan rag iyo haweenba way soo gelayaan laakiin lafdi dukuur haddii la sheego haweenku ka baxayaan lafdu mudakar mudakaru saalim haddii la sheego muslimuun iyo kada la yidhaahdo waxay u baahan yahan muslimaadna in la sheego walidalika fii suurati in almuslimiina wاlmuslimaat wاlmuminiina wاlmu'minaat waa loo baahday in gaar ayana loo sheego marka laakiin yaa ayuha annaas haddii la yidhaahdo haweenii ragba way soo gelayaan inii min annaas faqaala rasuulu llahi sala alla alay slm nabiga wuxuu yidhi innii anigu dadow lakum idinkaan faradun inii ahay ceelalyo cala alxawdi darka korkiisaan idinsii taagnahay fa iyaaya aniga un laa yaatiyanii yuunan ii imaanin axadukum axadkiin oo fa yudabu aan la eryin cannii xaggayga kamaa sida yudabu loo celiyo albaciiru daal neefka geele ee baadida ah darka sida looga celiyo kale nin geeleeho geeliisii ku soo mudhxay oo biyihii intuu u diyaarsaday waraabinaya oo dhididiya rafaad u dhan yahay neefs ka socdoo baadi ah gafuurka muu ku dhufani waa sida la yaqaano wey gafuurku dhufan hadduuna iskagaba naxariisan marka sidaasaa badan sidaasoo kale mid soo aroorayaan gafuurka lagu dhufan oon la rogin diintiinna ilaashadoo ku sugnaada fa aquulu markaasaan waxaan leeahay fiima haada kan maxaa ku dhacay oo loo fiijiyey minii wa min ummatii fayuqaalu waxaa le inaka laa tadri ma axdaثuu bacdak markaad dhimatay gadaashaada waxay soo darrisiiyeen ma ogid faaquulu waxaan dhihi suxqan liman badala diina qofkii dadka diinta bedelay ha ku fogaadaano cadaabka naxariista alle iyo xawdkale ha ka fogaadaano ayaan leeyahay buu yihi nabi sala allah alيh ali wasalam qaala waxadaana abu macn الraqaashi wa abu bakr bnu naaficin wacabd bni xumaydin qaaluu xadaana abu caamir wahuwa cabdilmalik bnu camr qaala xadaana falx bnu saciidin xadaana cabdullahi bnu raafic qaal kaanat umu salama waxay ahayd tuxaditu tii warranta annaha samicat inabiya inay nabiga maqashay calayhi salaatu wasalaam yaquul asagoo leh cala almimbari mimbarka korkiisa wahiya tantashid ayadoo shallaysanayso oo jaariya u shallaynayso ayuha naas bay maqashay faqaalat waxay tihi limaashidatiha tii u shallaynaysa waxay ku tidhi kufi ra'si madaxayga iisoo celi kufi ii celceli oo iisoo hagaaji timaha ii xidh timihii kala daafala lashaleynaayay ayaa waxay tiri tashwiishirin isku kay soo aruuriyoo aan wacdiga dhegayste ku fiican ra'si hadday tirahdana tii xadiidka horetiada soo marray kore noqon lahayd sii daa madaxeego ida binaxwi xadiidi bukayr can alqaasim bn alcabaas buu ka wariyey qaala xadaanaa qutayba bnu saciidin xadaanaa leyf an yaziid bn abi xabiibin can abi lkhayr marhad bn cabdillaah can cuqbata bni caamirin radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allah aleyh ali wasalam nabiga kharaja yowman maalin buu nabigu soo baxay fasallaa calaa wuxuu u duceeyey intuu xagga ayo madiine u baxay uxud masaajidku ka tegey uxud buu nabigu aaday calayh salaam kharaja waa baxay yowman maalin xagga uxud buu aaday buurtii uxud xabaalihii shuhaadadii uxud ku xabaaleed ayuu nabigu aaday fasallaa wuxuu u duceeyey salaadan macnaa ducaaw calaa ahli uxudin uxud kuwii ku xabaallaa salaatahu salaadiisii cala meydka uu u duceynayo kale ugu duceeyey waa u tegey asalaamu cala ahli alqubuur ayuu nabigu cala salaam afar allahu lana walakum antum salaf wanaxnu bilaafar raxima allahu almustaqdimiina minkum walmustakhiriin ducadii dee lagu ziyaarin jiray qubuurta ilan qubuurta marka la ziyaaranaayo ziyaarada qubuurta waa la ogol yahaye laakiin waxaa la rabaa inaad iyaga u ducayso oo nafci kaa helaan in ayaga tuugto indhaha isku qabato oo jirbaha dhigato ayaga xaggooda u tutukato waxaas lama baahna qof dhintay oo camalkiisiba la gooyey camalkiisi oo dhanba uu dhammaaday reerkiisiba maamulkiisa o dhanba lagala wareegay hadday islaan tahay carruurtiisi ay meeshaa iska rafaasan tahay agoon loo bixiyey inaad wax mooddo ood ayaga xaggooda aaddo wax ku cararto caqlan wa sharcan wa fidratan intaba waa diidaysaa waa khilaafaysaa wax maaragtay suuragalana maaha maydkaa markii qubuurta la siyaaranaayo mar waxaa weeye iyagaad u duceynaysaa ood leedahay ilaahay ha naxariisto ha inii dembi dhaafo marra adaa ku cibro qaadanoo ku waana qaadan meesha ayadaa inaad geli doonto oo qalbigaad ku dhalaalinood ku jilcinaysaa labadaa faa'iiduu leeyahay qabriga siyaaradiisa waxa kale ee mubtadicadu ay la imaadeense waa wax maaragtay diinka baxa ama diinta dhaawacaya iyo caqiidada baabi'inayo weeye tawxiidka ayib nabiga waa u duceeyey calayhi salaam sidii meydka loogu ducay jiray ayuu ugu duceeyey uma insarafa ilaa almimbar mimbarkii buu ku soo laabtay faqaala wuxuu yidhi innii faradun lakum anigu idinkaan inii ahay ceelali waana shahiidun calaykum makhraati baanan korkiinna ku ahay inaan diintii ina gaarsiiyey wa innii wallaahi baan ku dhaartaye la anduru waxaan fiirin ilaa xawdii darkayga al'aana haddadan xawdkeygii baa ii muuqdu nabiga calayh salaam jannadaa la tusi jiray oo naartaa la tusi jiray oo tafaasiisha xawdkii iyo wixii lamida ah ayaa si gaara ah loo tusi jiray sala allahu calayh waaalih wasalam araa maa laa tarawn buu dhihi jira nabig alayh salaam wa innii anigu qad ucdiitu waxaa la ii siiyey mafaatixa khasaa'ini alard ardada khayraadkeeda furihii lagu soo bixin lahaa ee lagu furan lahaa ayaa la isiibu yidhi waase iskaga tag waa nabiga alai salaam wa allaal wixii barwaaqa dhul ku xabaalla ama dahab ama batrool ama nicama furihoodii iyo sirteedii baa laii dhiibibi aw mafaatixa alardi baa laii dhiibay wa innii anigu wallaahi baan ku dhaartee maa akhaafu calaykum inigama baqaayo an tushrikuu inaad wada gaaloodaan bacdi gadaashay yacni shirki caama wa bishaara cadiima ummadda nebi maxamed inay wada gaalowdo cabsi inigama qaba buu yidhi afraad gaaloobi way jiraan laakiin jamaacatan iyo jumhuurun ma gaaloobayaan wahada raddun cala ashiica araafida shiicaduu raddi ku yahay saxaabada way gaaloobeen leh kuwaasaa lagu radinayaa oo beentoodii ayaa ka muuqata maa akhaafu calaykum an tushrikuu bacdii dadka gaaloobay ee baadiyaha joogay ee marka horeba muaalafatulquluubka haye iimaankooda daciifka haye islaamnimo mooyaane iimaankooda uunu xoogaysan kuwaas wax laga hadlayo ama saxaabatu rasuulillaah min almuhaajiriina waalansaar dhammaantood waxay weeyaan islaamnimadii iyo wanaagii iyo qiimihii ayay ku tageen walaakin akhaafu calaykum waxaan inaga baqaayaa shirki iyo gaalnimo inaad isku raacdaan ood gaaloodaan ima baqaaye an tatanaafasu inaad ku tartantaan fiiha adduunyadii baan inaga baqaayaa buu yidhi addunya inaad ku tartantaan oo nin walba uu yidhahdaa qabo yaa laga xoolo badinin oo uu nin walbaba dhaqaalo meel allaal meeshuu ka helaayo uu galo ood ku tartantaan tartankaana cadaawad ay ka dhalato aad isku bannaysataan dhiiggiinii oo isku xasadaan tanaan inaga baqaayo bu nabiga calayh isalaatu wasalaam qaala waad sidaa dhacday weyahdee wuxuu ka baqaayay nabiga calayh salaam ummad walba fitnay leedahay ummadayda fitnadeedana waa xoolu nabiga alah salaam xoolo wey waxadaana muxamed bn muana xadaana wahab yani ibnu jariir qaala xadaana abi jariir bn cabdilxamiid qaala wuxuu samictu yaxya bin ayub jariir bn xaazim kimiya meeshuu dhacay qaala samictu yaxya bn ayub yuxadiu can yaziid ah, bin abi xabiib can martadin ninkii martad ah maray abulkhayr martad bin cabdilaah can cuqba bni caamirin qaal sallaa rasuulu llahi nabiga alay slam baa wuxuu u duceeyey calaa qatla uxud shuhadadii ahaayeenoo lagumaba tukanin shahiid laguma tukado lama kanfo lama dhaqo dharkiisiuma ma lududubi marka waa duco wey uma sacida almimbara mimbarkii buu nabigu fuulay markuu kusoo noqday masaajidkii kalmuwadici qof sogootinaya sidii lilaxyaay kuwii noolaa iyo walamwaad kuwii dhintay ayuu nabigu u dhaqmay xajatulbidac buu ka soo laabtay hadalladii sogootiiskaabuu ah ku hadlay saxaabadu ay fahmeen annaha mawcidatu mawcidatulmuwadac inay tahay dardaaran qof tegaya markaasuu qubuurihii xataa soo maray oo masaajijka nabiga ka khudbeeyey dadkao dhan buu sagootiye nabiga alay slam isagoo nool oo xayi ah xoog leh ayaa waxaa la ogaaday nabiga inuu ilgeeriya inuu dhiman doono calaamaadkuu sheegay bay ka mid tahay lacallii laa alqaakum bacda caami haada sanadkan kadib inaad inala kulmi waayo ayaa dhici karta faqaala nabiga calayh salaam ba wuxuu yidhi innii faradukum cala alxawd haddaan tegay oo dhimanayo xawdkii iyo darkii baan iniiga horreeya wa ina cardahu ballaciisu xawdka kamaa bayna aylata ila aljuxfa ayle iyo juxfa intay isku jiraan waa laba magaalo wey intaasay isku jiraan inii lastu akhshaa calaykum inagama baqaayo an tushrikuu inaad wada gaalowdaan bacdi gadaashay walaakinii akhshaa calaykum waxaan inaga baqaya addunya adduunyadii an tanaafasuu fiiha inaad ku tartantaan wa takhtatiluu aad isku laysaan fatahliku aad halaagsantaan waxaan isku dilayaa maanta waxaan macno lahaynoo qiimo lahayn baa kub laiska siinaya ama doori dhuunta laiskugu gelin ama xabad la iskugu dhufan ama laiskugu aruursan ama xagga agga qabiil iyo fulaanta lagu haya waxaan waxba ka jir nasiib darada u weyna jirtana waxaa weeyaan araadisha awal qofka ardaalka ee daalimkaa dembiga isaguu ku ekaa isaga huyu la dhihi jiray oo farta lagu wada fiiqi jiray hadda waxaa weye ardaalkii xagga intuu fadhiisto yay khiyaartii xagga ka soo maraysa khiyaartii baa horay soo maraysa oo asagii ku hagooganaya qabiil iyo qabiil iskaansiiya ayaa la leeyaho labada qabiil baaba laisku heegayaba dhibaatada dhacday bay ka midta ah, ninkii daalimka wakaaste asagii maarata halla qabto oo halla mariyo jidkiisii la dhihi maayo ree hebel iyo ree hebel baa markaaba la dhihi yaa isdilay ree hebel yaa isdagaalay ree hebel ree hebella waxba waxba kaba ogaba muslimiin adqiyaaho muslimiinaho sulaxaa dhiig muslim aan rabin kuna fikirin iyaa tif ah markaasaa deena ummad fadhida yaa dagaal iyo weerar iyo dhibaato iyo gubitaan lagu bilaabaya dhaqannada xunxun bay ka mid tahay ee bilowday weliba meelaha hadda ka bilowday in dadkii markii qof uu dhibaato gaaro oo mid xun uu dhibaato gaarsiiyo in guryihii lagu dhaqaaqo waa dhaqan xun ogow dhaqanka asaga oo gurigii guryihii dab la geliyo nacuudu billaah waa wax la yaab la ogow arrintaa iyadaa dagaalku xataa waa islaamaa xagga akhlaaqiyaadka markii laga hadlaayo iyo khiyaarnimadu waaba islaamaaba wa taqtatiluu inaa islaysaan oo adduunyo isku dishaan baan iniga baqayaa oo fatahliku aad halaagsantaan haddii laisdiliyo halaag baa imaanaya oo cadaab baa imaanaya kamaa halaka man kaana qabla dadkii inaga horraysay u halaagsameen oo kale qaala cuqba fa kaanat aakhira maa ra'aytu rasuula allah waxaa nabiga calayi salaam ku arko aakhira maa ra'aytu ee aakhiru ru'yati rasuul allah arag aan nabiga arko midda ugu dambaysa calal minbari asagoo saaran ayay araggaa ahayd saasuu leeyahay cuqbe arag nabiga aan arko asagoo mimbar saaran maalintaas ugu dambaysay dardaarankiisii weeye geeridii ayaa ka dambaysay qaala xadaana abu bakr bin abi shayba wa abu kurayb bnu numayr qaaluu xadaana abu mucaawiya can acmash can shaqiiq abi waa'il salama can cabdillaahi bni mascuud alhudali radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh waalih wasalam wuxuu yidhi ana faradukum cala alxawd darkaan iniga horeeyaa walaa unaasicanna waxaan murmi oon la doodi aqwaaman can aqwaaman dad baan ka doodayaa unaasicanna aqwaaman uma lauqlaban yani launaasicanna waxaan doodi oon la murmi malaa'igti almalaa'ika aqwaaman baan kala doodi dad xoogkii loo diiday oo lasii diidinaayo ayaan malaa'igtii kula murmi launaasicanna waan murmaaya waan la murmi almalaa'ika aqwaaman can aqwaam aqwaam iyo dad xaggood baan kala murmi oon kala hadlaya uma la uqlaban waa layga qaalib noqonaya calayhim dadkii aan u teeteela u hadlaayey waa layga qaalib noqon iska aamus baa laleeyahay ma ogid waxa ay sameeyeen fa aquulu waxaan leeya yaa rab asxaabii asxaabi xagga ilahay bu marka ilahay buu jehaysan ilaahayow dadkaasoo asxaabtaydii maaha asxaabii asxaabi weeyaan riwaaya kan u sayxaabi fa yuqaalu waxaa leey innaka laa tadri ma ogid maa axdatuu bacdak gadaashaa waxay soo darrisiiyeen oo xumaan ah oy diinta ku soo dareen iyo dhaqanxumad ay keeneen ma ogid waxadaanaahu cumaan bin abi shayba waisxaaq bin ibraahim can jariir ibni cabdilxamiid can alacma sulaymaan bi hada alxasinaad walam yadkur asxaabii asxaabihi ma sheegin xadaanaa cumaan bin abi shayba waisxaaq bin ibraahim kilaahuma can jariir xa xadaanaa ibn muhana xadaanaa maxamed binu jaacfir xadaanaa shucba jamiica can muqiira can abi waa'il can cabdillahi can nabi sal sl binaxwihi xadiidi alacmash sulaymaan alacmash ayaa la mutaabicinaya can shaqiiq wfii xadiidi shucbata can mugiirata samictu abaa waa'il saasaa ku sugan ayagu samictu bay ku wariyeen abaa waa'il oo acmashna muxuu yidhi can shaqiiq shaqiiq iyo abuu waa isku mid ogow qolana kunya isticmaaleen kuwana magac bay isticmaaleen marka faa'idata macrifata alkunaa waalasmaa waalalqaab laqabka iyo naanaysta iyo kunyada iyo magaca qofka uu leeya inaad barato tana ka mida lianlaa tadunna shaqsan waaxidan shaqsayn saad ogu malaynin hal qof laba qof aad ogu malaynin qaala xadaanaahu saciid bnu camr alashcaiy hal qof laba qof saa ugu malayn waxadaanaahu saciid bnu camr alashcaiy akhbarana camr tarxaa xadaana abubakr bin abi shayba xadaana ibnu fudayl maxamed kilaahuma can xusayn xusayn bin cabdiraxmaan asulami can abi waali shaqiiq bn salma can xudayfa bn lyamaan can nabiyi sala allahu aleyh ali wasalam naxwu xadiid alacmash wamugiira acmash iyo mugiiri iyo ayaa la mutaabacinaya riwaayadooda ay wariyeen ayaa mutaabacinaya qaala xadaanii muxamed bn cabdillahi bn maziic qaala xadaana ibn abi cadi maxamed bn ibrahim can shucba bn xajaaj can macbad bn khaalidin can xaariata anahu samica nabiya nabiga calayh salaam uu maqlay radia allahu canhu saxaabi wey qolata samica maqasho nabiga inuu maqlay qaala wuxuu yidhi xawduhu darkiisu maa bayna sanca walmadiina sanca iyo madiina marka magaalooyinka ay yaqaaniin baa loogu tilmaamayaa dhul aad u kala fog wey faqala lahu mustawrid ba wuxuu yidhi sanca iyo madiina waa kala fogyi faqala lahu mustawrid ba wuxuu yidhi alam tasbaxu miyaadan maqal qaala isagoo yidhi alawaani masaaxada xawdka uu isku jira waabad sheegtaye weelasha lagu cabo nabiga asagoo sheegay maada maqal miya qaala xulama yani weelashiisa maa maqal qaala mustawrid baa wuxuu yidhi ziyaadadan anaa kuu sheegay turaa waxaa la arkaya fiihi xawdkaasi ee calayhi korarkiisa alaaniyatu weelasha iyo abaariiqda iyo koobabka dhegta leh ee loogu talagalay in lagu cabo mila alkawaakibi xidigahoo kale aaniyatu ka nujuumi samaa xidigahoo kale si farabadnida ay u fara badan yihiin weelashaadana saas weeyaan xadidka intaas ku daray nabiga alayh salaam waxadaanii ibraahim bnu moxamed bnu carcara qaala xadaana xarabiy bnu xumaara qaala xadaana shucba huwa bnu xajaaj can macbad bni khaalidin anahu samica xaariثa min wahb اlkhuzaaci yaquul samictu rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam baa maqlo yaquul wadakara alxawda bimilihi walam yadkur qowla اlmustawradi wa qowlah qaal xadaana waxaa noo warramay abu rabiic الزهراني سليمان بن داود wa abu kamil ajaxdari cafwan aburabic sulaymaan ibnu daawuud azahraani wa abu kamil aljaxdari fudayl abu kamilka fudayl qaala waxay dhi xadaana xamaad huwa bnu zayd xadaana ayubu ibn abi tamiima can naafici mawla bni cumara can ibni cumara qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleyh ali wasalam wuxuu yidhi ina amaamakum xawdaa hortiinna waxaa ahaaday xawd iyo dar ilan aakhare waa amaamana horteenna weeyaan way naga horraysaa wixii lasoo maray lasoo mar wixii kalena waa nagu horreeya ina amaamakum xawda dhar baa inaga horeeya maa bayna naaxiyatayh labadiisa gees waxay isku jiraan kamaa bayna jarbaa wa adruxa jarbaa iyo adrux intay isku jiraan waan arki doonaa inta beriya loo socda qaala xadaana zuhayr binu xarbi moxamed bn muhana wacubaydullaahi bnu saciid qaluu xadaana yaxya whu alqaطaan can cubaydillahi akhbaranii naafic can ibni cumara can nabiy sala allah alيh wasalam qaal ina amaamakum xawdan darbaa inaga horreeya kamaa bayna jarba wa adrux wa fii riwaayati muhana xawdi waxaa isku jiraa saas xawdan iyo xawdi labadaba waxadaana ibnu numayr qaal xadaana abi xaw xadaana abu kamil fudayl abu bakr bn abi shaybata xadaana maxamed bn bishr qala xadaana cubayd الlahi bn hada اlisnaad mila wazaada qaal cubayd الlahi inuu yidhi buu ziyaadiyey fasaltuhu waan weydiiye faqaal cubaydullahi baa wuxuu yidhi waxaan su'aalay naafic oon idhi maxay yihin labada magaalo jarba iyo adrux faqaala qaryatayni waa laba tuulo oo bishaam shaam ku taallo oo baynahumaa masiiratu alaaa layaal saddex beri in loo socda isku jiraan alaaa layaal qofka faraska saara ka lugeynayana wax ka badan waa lagu fasiri karaa ka marna yartar dheer xasab almaashi ka socda qaal fii xadiidi ibni bishrin alaaati ayaam saddex beri waxadaanii suwayd bnu saciidin xaddaana xafs n maysara can muusa bn cuqma can naafic can ibni cumar can inabiy sala allah alay ali waslam bimili xadiidi cubaydilah qaala waxadaanii xarmalat bnu yaxya tijiibi xadaana cabdullahi bn wahb misri xadaana cumar bn muxamedin can naaficin can cabdilaahi bni mascuud ana rasuula allahi sala allahu alay ali wasalam nabigu qaala wuxuu yidhi ina amaamakum xawda waxaa inaga horeeya dar kamaa bayna jarbaa wa adrux isku jira fiihi abaariiq ibriiqyo waa koobab dheg leh ka nujuumi samaa xidigaha cirka xidigihiisa oo kale man waradahu qofka ku aroora uu nasiib u yeeshay inuu darki gaadho fa shariba minuu ka cabaa lam yadma ma oomayo bacdahaa sharbadaas kadib iyo cabiddaa kadib abadan weligii ma oomayo oon waa isdaayeen oon waa isdaahiyeen ah, waa qaboobayaa xadaana abubakr bn abi shayba waisxaaq bn ibrahim bn abi cumar almakiyu wlafd bn abi shayba qaala isxaaq barna wqaala akhraan xadaana cabdاlcaziz bn cabdisamad alcamiy can abi cimraan aljawni can cabdillahi bni saamitin can abi dar اlkifaari jundab bn junaada jundab abi dar اlkifaari wasmahu jundab sameen qaala qultu waxaan ya rasuul allah rasuul allah ma aaniyat اlxawd weelasha darka maxay yihiin qaala wladii nafsu muxamadin biyadii baan ku dhaartay la'aaniyatuhu darka weelashiisu akaru way ka badan yihiin min cadadi nujuumi samaa cirka xidigihiisa tiradooda way ka badan yihiin nujuumi samaa cirka xidigihiisa yaryarka iyo wa kawaakibihaa xidigaha waaweyn kuwa waaweyn baa kawaakib la dhahaa ee sayaaraadka iyo kuwan yaryarka ana nujuum baa la dhahaa marka laisku daro waa ka baday alaa fi leylati weliba habeen jooga almudlimati mugdiah almusxiyati oo daruur lahayn xidiguhu goormay muuqdaan markii cirku uuna cadda ahayn oo cirku uu yahay gudcur gudcur uu yahay haddana daruur uuna lahayn markaasaa waxaa soo baxaysa cajaa'ibu qudratillaahi xidigahaas iyo su ilahay cirka ugu sharxay iyo jamaalka iyo qurxada zina inay u tahay fi samaa'i dunyaa quruxda ay u tahay iyo qudrada ilaahay subxaanah wa tacala iyo cajaa'ibteeda markaasuu qofku ta'amulaya gaar ahaan markuu baadiyaha joogo magaalada markaad joogto xidigama ma arkaysidba baadiyaha xidigaha arkaysa markaad baadiya intaa joogto meel bannaana asaa u fadhiisato cirka saa u fiiriso waxaad arkaysaa habeen gudcura u yahay oo aan ahayn caddo daruura aynan kuu dhexaynin cirka waxa xidigaa iyo noocyo noocyaha iyo qayba qaybaha iyo waxa yaryarkaa inta isku taxan inta saddex saddexda inta shan shanta say iskuu taxan yihin waad yaabaysaa marka xidigaha habeen mugdi ahoo musxi ahoo daruur lahayn sidaay u badan yihiin waxaa ka badan nabiga calayh salaam darkiisa weelasha lagu cabaayo aaniyat ljanna jannada weelasheedu man shariba minhaa qofkii ka cabbaa aaniyat ljanna hiya awaanida iyo weelashaasi xawdka lagu cabaayo aaniyat ljanna waa weelashii jannada jannada laga keenay man shariba minhaa qofkii ka cabbaa lam yadma ma oomaayo aakhira maa calayhi markii ugu dambaysa weeyaan oon uu oomo yashkubu waxaa burqani fiihi fi lxawd xawdka iyo darka waxaa ku burqanaya oo ku qulqulaya miisaabaani laba majaroor min aljannati jannada laga soo jiiday miisaabku waa waxaa la dhahaa majaroorka biyaha iyo marka roobka iyo guryaha lagu xidhay biyaha soo daaya marka labadii dar waxaa ku socda majaroor ama tuubo biyaa laba tuubo oo jannada xaggeeda laga soo jiiday ama ka timid xagga alle subxaana ayaa qulqulaysa ilan jannada gacanta ilaahay subxaana wa tacaala ayuu ku sameeyey wuxuu ugu talagalay karaama awliyadiisa inuu ku karaameeyo man shariba minhu qofkii ka cabaa lam yadma ma oomaayo carduhu ballaciisu mila duulihi dheerarkiisa oo kale wey soo maarti carduhu milu duulihi yani zawaayadiisa geesihiisa afargeys weeyaan maa bayna cammaan cammaan iyo ilaa ayla iskusi jira wey cammaan iyo cummaan ayaa kala jira cammaan iyo cummaan marka midna waa urdun yaa la dhahaa midna waa caasimadda ee meesha la yidhaahdo waddankana la yidhaahdo cumaan maqsad maqsad caasimaddeeda ay tahay caasimaddeeda maqsad tahay waddankaasna cumaan baa la dhahaa dayib urdunna magaaladooda maxaa la dhaha caasimadooda cumaan soo samayn dayib labada waa dhici kartaa bay leeyihiin culammadu huwa ashaddu bayaadan waa ka daran tahay xadida mina labani caanaha biyahaas waa biyo aad iyo aad cad وأxlىa min اlcasr malbna waa ka macaan yahay bu rasuulka salى الlaه عalيه وsلم qال xdثna abu qsاn المسmعي ومحamed المثنى وبشhاr وألفاظ متqاaربa qاalوu xdثna mعdhu بن هiشhاm xdثna أbي هiشhاm عن qتاadة عن saلم بن أbي الجacد عن macdاn بن أbي طلxة اليcmurي can hوbاn mowlaha rasuuli الlahi salى الlaه عليه وsلم أna نabiy اllahi nabiga ilaahi عalayhi الsalaaةu وaسلام qaala wuxuu yidhi inii anigu la bicuqri xawdi darkayga salkiisa anigoo taagan cuqriga waxaa la dhahaa xoolaha markii darka laga waraabinayo meesha uu u istaago qofka waraabin meesha uu istaago xooluhuna ay dhinac kale ka soo istaagaan ilan darkii meel loogu talagalay sayna u dhexgelin ayay u sameeyaan warti iyo macnaha meelaha biyaha iyo loogu talagalay istaagayaan markaasay deena lugihiisa ayna u gelinin loogu talagalay wey labicuqri xawdi xawdkaygaa salkiisa anigoo jooga aduudu naas dadkii baan waxaan ka celinayaa inay darki ka cabbaan aduudu naas ah iska cab ma aha sida loo kala horeeyo loo kala falli badan yahay ayaa loo kala cabbayaa dadka hadday soo gabagalaan waa la rogayaa kow horta ha galaan reer yaman baa laleehay reer yamaneed yamanta lagu sheegina waa dadkii u horreeyey nabiga rumeeyey ah, waxaaba ka mid a ansaaru rasuulillaah reer aws iyo reer khasraj yaman bay ahaayeen nimankii diinta u nusreeyey u gargaaray garab istaagay nabiga calayhi salaam binafsi wanafiis wax allaala waxay haysteen naf iyo maalba u huray nimankaasaa waxaa lagu abaalgudayaa ee nabiga karaameeyey in ayagana la karaameeyo kow ay ka cabbaan innii la bicuquli xawdii aduudu waxaan celin annaas liahli yaman reer yamaneed baan oga celin dadkii kale reer yamaneed yaan dadkii kalead celinaya reer yaman dartood adribu bicasaaya ushaydii baan ku dhufanayaan ku riixaya xataa yarfada calayhim ah, xataa yarfada calayhim ilaa uu yarfada alxawdu xawlkii uu ka dareero oo ka qulqulo calayhim korkoodii yani yarfadu iyo siil wey ah, xawlkii ayaa marka biyihiisii qulqulaya ayagii korkoodii cabidda ay cabbaayaan iyo biyihii kusoo qulqulaya iyagii loo daayey ayuu ka hadlaya yarfada yasiilu lxawdu calayhim reer yamaneed buu biyihii u shumaya oo ku qulqulaya oo cabbaaya deenna fasu'ila can cardihi ballacin nabiga calayh salam waxaa la wediye xawl faqaala min maqaamii halkan aan taagnahay ilaa ammaan intaas isku jiraa wasu'ila can sharaabihi sharaabkii noo tilmaan baa layidhi suu ogyahay faqaala ashaddu bayaadan midab ahaan wuxuu ka cad yahay min allabani caano wa axlaa min alcasal malabna waa ka macanya yaqutu yashhubu baan soo marray waa isku macno yaqutu waxaa burqan fiihi fi lxawdi waxaa ku burqan oo ku qulquli miisaabaani lama majaroor oo yamudaanihi ziyaadinaya biyihii la cabbaayey waxaa ziyaadini oo kordhini laba miisaab iyo laba majaroor oo xaggee ka imaadeen min aljannati jannada ka imaadeen yaqutun fiihi waxaa ku burqan oo ku qulquli miisaabaani laba majaroor iyo laba tuubo oo yamudaanihi xawdkii siyaadinaya min aljannati jannada xaggeedana ka yimid axaduha midkooda labada tuubo min dahab baa laga sameeyey walaakharu midka kale min warqin fida laga sameeyey qaala waxadatanii zuhayr bnu xarb xadaana xasan bnu muusa qaala xadaanaa haybaan shaybaan bin cabdiraxmaan annaxwi can qataada bni dicaama bihaysnaadi hishaam bimili xadiidihi hayr annahu qaal ana yowma alqiyaama maalinta qiyaamo cinda cuqli lxawdi xawdka iyo darka kaalintiisii karkaarkiisii iyo geeskiisa anoo fadhiya beesha salkiisaa exoolu ka cabbaan ayaan reer yamaneed marka hore biyaha u reebayaa ay ka cabbaayaan biyihii baa usoo qulqulaya qaala waxadaana محمد بن بشار xadaana yaxya بن xamaad xadaana شعبة عن qataada can saalim بن abiljacd can macdaan can hawbaan can inabiyi sala allah alay slam xadiid alxawd buu soo maray faqultu liyaxya bnu xamaad baan waxaan ku idhi hada xadiidu samictahu min abi cawaana xamaad qofka qultooda waa maxamed bn bashaar waxaan ku idhi hada xadiiun hada xadiiun ma xadiid baa kan samictahu aad ka maqashay min abi cawaana miyaad ka maqashay faqaala wuxuu yidhi wasamictu ayda min shucba abu cawaanana waan ka maqlay shucbana waan ka maqlay ibnuxajaaj faqultu waxaan idhi buu leeyay maxamed bn bashaar undur lii ii fiiri oo tahabat xogow ii sug fiihi ee fii riwaayati hada alxadiid aad ka waraysay can shucba inaad shucba ka waraysay bal ii fiiri si fiican igu hubso si fiican igu hubso abu cawaana waad ka waraysay shucbana waan ka wariya tiri bal masalada shucbana aad ka waraysay xadiidkan ii sug maskaxdaada dib u maami iyo xifdigaadi iyo daakiradaadii undur lii ii fiiri oo tahabat lii waxaad ii sugtaa fiihi fii shucba riwaayatu shucba fiihi xadiidka welinta uu socdo wariyey fa lii fiihi markaasuu ii fiiriyey oo dib u fiiriyay malugkaadi yidhi oo sanadkiibuu dib u fiiriyey faxadaanii bihi waa ii sheegay wuxuu yidhi waa sidiiba ugu celiyey shucbana waa ii sheegay buu yidhi undur lii ii fiiri fiihi fii hada alxadiidi wa shucbata can shucba inuu ka warisay fa lii fiihi waa ii fiiriyey dib buu tatabuday faxadaanii bihi waa ii sheegay sidaa ku ii an cabdi awaana wa can labada waan ka wariyey loo noqon maayo waan kuu tatabuday waan kuu nadariyey nadartu laka waan kuu fiiriyey qaala xadana cabdiraxmaan bnu salaam aljumaxi qaala xadana arabiic yani bnu muslim can moxamed bn ziyad can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allah aleh ali wasalam undur lii fiihi maxaa tidhi maxaan idhi ya ya bimili hadihi alalfaad algariiba alatii taxtaaju ilaa taqdiiraat yanbaqii tacliiquha cala alkitaab ayuha dalaba liannahu qad tansawun alfaadda noocan oo kale hadhow waad halmaami kartaan marka fii yowm min alayaam markaad u baahataan wixii qoran maqduuraadkaas inaad fiirisaan way fiican tahay oo qortaan qalanka inuu shaqeeyaa la rabaa oo kitaabka si fiican loo madoobeeyo kitaabka in wax lagu qorqoro lagu feegaaro hada lisaalix alkitaab walisaalix cilmigii ayuu u khidmaynayaa kitaabkaadi kitaab arday u akhristay oo raacday oo aleelaha ayuu si fiican u dhegaystay oo qoran tacliiqaad markaad eh, waad arki doontaan taqriib nawowi oo kitaabka uu sharxay eh, imaam suyuudi fi tadriib raawi arki doontaan qaabka iyo sida nadaamka lagu tacliiqiyo nadaam jiri jiray buu salafka ka jiri jiray kutubta in wax lagu qorqoro oo lagu xayo kitaabkaad inaad dhaldhaalacdo isagoo dhaldhalaali inuu ku yaalo sax maaha dhaldhaaca ah, lama rabo kitaab wax lagu qoraa la rabaa oo la tacliiqiyo oo wax lagu la madoobay aad rabaa hadhow cilmi iyo sharax buu kuu noqonaya gaar ahaan meelihii aan is leedahay xooga qumuuda ah ayaa ku sugan ayb xadaana cabdiraxmaan bnu salaam aljumaxi xadaana arabiic yani ibnu muslim can moxamed bn ziyad can abi hurayra ana nabiy sal l slam qaal laaduudanna can xawdii darkayga waxaan ka eriyey rijaalan rag malaa'igta nabigana waa kusii daraya suxqan kama tudaadu alhariibatu yani annaaqatu alghariiba neefka geela ee qariibkaee baadida sida looga eriyo min alibili geela xaggiisa looga eriyo neefku soo galo baadilaho geela soo dhex gala waa iska eri inuu cadho wataa laga yaaba ama dhukaan yahay baadihii waxadaanii cubaydullahi bnu mucaad xaddaanaa abi qaala xaddaanaa shucba bnu xajaaj can moxamed bni ziyaad samic abaa hurayrata yaquul qaala rasuulu llahi sala allah alay ali wasalam bimilihi qaala waxadaanii xarmalatu bnu yaxya qaala aqbarana ibn wahim aqbaranii yuunus bn yaziid can ibn shihaab azuhri ana anas ibna maalikin xadaa ana rasuula allahi sala allah aleh wasalama qaal qadru xawdihi darkayga qadarkiisa masaafada kamaa bayna aylata wa sancaa min alyaman yaman ku taala sancadu wa ina fiihi waxaa ku sugan e, calayhi min alabaariiqi ibriiqyaha iyo koobabka dhegtare ka cadadi nujuumi samaa cirka xidigihiisa oo kale tiradeeda xadaanii maxamed bn xaatim xadaana cafaan bin muslim asafaar qaala xadaana wahayb bnu khaalidin qaala samictu waxaa maqlay cabdulcasiiz bnu suhaybin yuxadiu asagoo warramaya qaal xadaana anas bnu malikin radi allahu canhu ana nabiya sala allah aleh waali wasalama qaal layaridanna calaya waxaa igu soo aroori doona cala xawla darka rijaalu rag baa igu soo aroori doona miman kamida saaxabanii ila saaxiibay dadka aan aqaana rumeeya qaar ka mida xataa idaa ra'aytu markaa arko ugu soo baxaan oo urunficiu laydii kor yeelo bur isoo ugu soo baxaan ukhturijuu waa la goynayaa ukhtudicuu waa la kala jari duuni aniga sokadayna dhexda loo geli fala aquulanna markaasaan waxaan leeyahay ey rabbi rabbigayow asxaabii usayxaabii usayxaabii dad yar wey waa dad yar saxaabadaydii weeye kuwan falayuqaalanna lii waxaa laygu dhihi inaka laa tadri ma ogin maa axdau bacdak gadaashaa waxay soo darrisiiyeen waxaddaana abubakr bin abi shayba wacaliy bnu xujr qaala xadaana cali bnu nusr xadaana abu xadaana ibn fudayl maxamed jamiican can mukhtaar bn fulful can anas bn malik can nabiy sala allah alay wasalam bimacnaa bihada alxad macnaa wazaada wuxuu ziyaadiyey aaniyatu cadad nujuum qaal وxadثna cاasim بن nضر التymi hurayn بن cabdالأعlى wlfظ lcاasim xadثna mctamr بن سlayman samictu qaala samictu abi abiis oo sulayman بن dkhاnة qala xadثna qtaada بن dicاama can anas بn maliki can النabiy slى الlaه عليه وsلم qaal ma bayna naaxiyatay xawdii darkayga labadiisa dhinac kamaa bayna sancاa wاlmadيnة ay isku jiraan وxadثna hاrun بن cabdالlahi qala xadثna cabdالsamd بn cabdilwari qala xadثna hisham xaw xadثna xasan بn cali xulwani qala xadثna abulwlid الdayaalisi washfuhu hishaam bin cabdilmalik hishaam bin cabdilmalik adayaalisi qaal waxaa jirta marka abulwaliid adayaalisi sulaymaan binu daawuud iyo mxu aha iyo mxu aha hishaam bin cabdilmalik xadaana abu cawaanat alwadaxi kiraahuma can qataada can anas bin malik can nabiy sala allah alay wasalam bimidlihi hayr anhumaa shakaa way shakiyeenoo faqaalaa waxay dheen ow mila maa bayna almadiinata wa camaan in madiine iyo sanca la yidhi iyo madiine iyo camaan taqriibu lilfahm inay fahmaan bu rabaan saxaabada magaalada qof walba uu garanayo wa fii xadiidi abi cawaanata maa bayna laabatay xawdi darkayga labadiisa naaxiyo labadiisa gees laabatadu waa nawaaxida qaala waxadaana yaxya bnu xabiib alxaariثi wmoxamed bin cabdilaahi arbusi qaala xadaanaa khaalid bnu xaarid can saciid can qataada qaal qaala anas wuxuu yidhi qaala nabiy llaahi sala allah alay slam wuxuu yidhi tura waxaa la arkayaa fiihi xawlka abaariiqu ibriiqyo abaariiqu dahabi walfida ibriiqyo dahabi iyo fida ka cadadi nujuumi samaa cirka xidigiisa oo kale fara badnay وxadaثnii زuhayr بن xrb xadaثna xasan بن muسى xadaثna shaybaan ibn cabdiرaحman الnaxwi can qataada xadaثna anas بn maliki ana nabiy اllahi salى الlaه alay slam qala bimili waزaad aw akaru wax ka badan min cadad nujuumi waa ka badan yihiinba qala xadaثnii wliid bn shujaac ibn waliid الsakuri qala xadaثna abi aabbahay wliid ba wuu aabbahay baa i warramay shujaac bn waliid raximah اllah buu raaciy iyagana sidaas kusoo guuriyeen xadaanii ziyaad bnu khaysama can simaak bnu xarb can jaabir bni samurata can rasuuli llaahi sala allah aleh wasalam qaal alaa hooya innii anigu faradun baani aha ceelalyo lakum idinkaa idinga horeeya cala alxawdi darka wa ina bucda maa bayna darafayn labadiisa gees intay kala fog yihiinna kamaa bayna sancaa wa aylah kaana alabaariiqa waxaad moodaa ibriiqyo fiihi ee calayhi korkiisa kaana alabaariiqa ibriiqyaha waxaad moodaa fiihi calayhi xawdka korkiisa annujuumu baad moodaa xidigo qaala xaddaana qutayba bnu saciid abubakr bn abi shayba qaala xaddaana xaakim bn ismaaciil can muhaajir bn mismac can camr bn sacd bn abi waqaasin qaala katabtu ilaa jaabir bnu samura ayaan warqad u qoray buu yidhi maca qulaamihi naafic addoonkayga naaficna waa ila fadhiyey waxaan u qoray jaabir bnu samura oo weydiiyey akhbirnii iiga soo warram iiga soo jawaab bishayin shay aad samictuhu ka maqashay min rasuuli illaahi sala allah alay wasalam Ah, xadiikan nabiga kasha maqashay iisoo qoray qaala fakataba ilaya wuxuu iisoo qoray jaabir inii samictuhu nabiga waxaan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam yaquul asagoo leh ana alfaradu cala alxawd xeeloyaad ini ahay darkaan iga horreeya nabiga calayh salaatu wasalaam oo nabiga calayi salam hadduu dhinta waa las arki doonaa oo xawdkaa laisku arkaya allah naga dhiga kuwaa nabigooda arkay ee la xidhiiray waa laisku duceeyaa oo lagu ducaystaa nabigiisa allah la xidhiiriyo allah nala xidhiiriya sala allah aleh qala xadana abubakr bin abi shayba xadana muxamed bn bishrin wa abu usama can miscad bn kidaam can sacad bin ibraahim can abihi can sacad qaal ra'aytu waxaan arka can yamiini rasuulilah nabiga midigtiisa calayhi salaam iyo wa can shimaalihi bidixdiisa labada dhinacee nabiga waxaan arkay yowma uxudin maalinta uxud rajulayni laba nin baan ku arkay calayhimaa korkooda fiyaabo dhar qaba bayaadin cadcad laba ninoo dhar cadcad qaba yaan maalinta uxud arka nabiga labada dhinac ka taagan difaacaya maa ra'aytuhumaa ma arkin qablu maalinta ka hor walaa bacdu maalinta kadib yacni wuxuu ula jeeda jibriila wa miikaa'iila calayhim asalaam labada marag ee jibriil iyo miikaa'iil oo malaa'igta kuwa u waaweyna ayay ahaayeenoo nabiga difaacaya calayhi salaatu wasalaam ayib wixii markaas inay dilaan bay ayagu rabeen dilkii waa u suuroobi waayey waa difaaceen golley markii hore dhawaq waa kay nabiga dhaawacyo gaareen calayhi salaam gaaladu inay dilaan dabceen saxaabadu ay xoogow kala daadatay nabiga wax yar ay ku soo hadheen difaacaas marka malaa'igta ayaa qayb ka ahaa waxadaana isxaaq ibnu mansuur marka qudrada ilahay awooddeeda waxba kuma aha inuu nabigiisa uu difaacayo o dhanba indhaha la tiro la baabiiyo gaalada hal mara jibriil baaba ku filan haddii lagu sii daayo baabiin kara arrintu waa imtixaan iyo ixtibaar iyo ibtilaaw ah. in dagaalku socdo qofka ina imtixaan uu soo gaarana ajir iyo tabaab ka helayaa sabirkiisaasaa la fiirinayaa kii ilaahay guuleeyana isagana shukri iyo nicmada inuu ku shugriyaa la rabaa masalat alimtixaan masaladu saas weeyaan wailaa ilaahay subxaanah wa tacala qudradiisa awooddiisu inaan nabiga waxbaba gaarin gaaladuna ayna meeshaaba soo dhaafin ayuu awood u lahaa subxaana wa tacaala naam waxadaanii isxaaq bnu mansuur akhbarana cabdisalam bin cabdiwar xaddaana ibrahim bnu sacd xaddaana sacd an sacd can sacd bin abi waqaas buu ka wariyey qaal laqad ra'aytu yowma uxud waxaan arkay can yamiini rasuulilah midigta nabiga calayh salaam wa can yasaariya midciisa rajulayn laba nin baan ku arkay calayhimaa korkooda u yahay fiyaabun dhar baydun cadcad biid marka cadcad bay u qabeen yuqaatilaani canhu nabiga calayh salaam yuqaatilaani waa dagaalamayeen canhu nabiga xaggiisa qitaalan dagaal ka ashad alqitaal dagaalka ugu daran oo kale ah maa ra'aytuhumaa labada ma arkin qablu walaa bacdu bacdid wuxuu noo faa'iideynayaa in malaa'igtu nabi keliya nabiyaasha keliya ayna arkine dadka kalena ilahay uu tusi karo saxaabadii baa malaa'igta arkaysa way arki jireen ayagoo laakiin si kale ilaahay subxaana waxaa u bannaan inay tashakur a la isku ekaysiiyaan qof la yaqaano ku aan la aqoonin waa kii nabiga u imaan jiray ninkii la garan waaye ee dharka cadcad qabay ee safarda ayna ka muuqanin waa kii daxiya binu khaliifa mararka qaar isku soo dhigi jiray oo umu salama ay u malinaysay inuu daxiye yahay waa kuwan hadda iyagoo dhar cadcad buu arkaya sacad radi allahu canhu ardaa marka awliyaa'ullah dadka qiimaha badnaa ee saxaabada rasuulka ah malaa'igtay arki jireen cimraan bin xuseen waaba soo booqan jireen jiradii u jiranaa intay u imaadaan bayba salaami jireenba ah, soo salaami jireen usayd binu xudayr waa ku soo degeen malaa'igtii sakiinadii qur-aankii uu akhrinayey marka in badan bay saxaabada nabiga calayi salaam ay malaa'igtu arkeen wax ka arkeen ayib wallah aclam wabilahi towfiiq sala allah wasalam